fajiyo ayaan ilaahay weydiisanayaa subxaanah amaa kelimada aad ii weydiisateen qoyska nooga hadal ayaad dhahdeen qoysku waa ballaadhan yahay mar waa dhismo marra waa khata iyo khalad jira sixitaankii marra waa xuquuq marra waa waxyaabaha reeraha dhaawaca waxaan doortay abwaabtaa aadka u fara badan een sheegay ee khayr wax kaama taro laakiin bal inaan taabto waxyaabaha reeraha burburiya si aan iskaga ilaalinno waan jeclaan lahaa qodobada aan tilmaami doono inaad ka wada niqaashtaan oo aad ka wada hadashaan oo aad wakhti gooni ah aad ama muxaadarada kadib ama maalin kaleba aad ka wada niqaashtaan waan jeclaan lahaa aniguna aan hadda ru'uusul aqlaam uun inaan idin siiyo waan boobsiinayaa qodobo badan baa ii qoran ee sharxa sharaxa kuma dheeraan doono laakiin waxaan isku dayey inaan ishaare kadib hal ujeeddaan leenahay ogaada ujeeddadan mar walba waan celceliyaa anigana kama daalo ujeeddada aan leenahay inay wax noo hagaagaan weeye ujeeddada aannu leenahay caawa kelimada aad maqasho ee reerkaaga burburinaysa inaad ka fogaato weeye midda labaad hadalku wuxuu u socdaa ragga iyo dumarkaba dumarkana gooni oo lama hadlayo raggana gooni oo lama hadlayo laakiin arrintani waa heshiiskii iyo ayuutadii iyo shirkaddii ay wada galeen ee allow yidhi wa akhadnaa minkum miithaaqan ghaliida ballantii ballankii adkaa ay wada galeen wixii dhaawacayey ballankii waa jiraa laakiin wixii dhaawacayey waxyaabaha dhaawaca kow waxaa ka mid a ah. laga yaabo dad badan inay ka soo gudbeen oo reero leh doorashada hore oo marka hore aan la ysku dooranin diin oo aan la ysku dooranin akhlaaq taasi waxay dhumisaa noolosha degganaanteeda iyo islahaanshaha labada qof oo meesha ka baxda ayaa ayay keentaa saa daraaddeed kafaa'adu ama isu dhiganku waa inay diin iyo iyo akhlaaq waa inay noqotaa labaduban waa laga doonayaa waa qodob muhiima qodobka ogaada qodobka labaad oo haddii la keeni waayo reeraha dhaawici kara wa aljahlu bixuquuqi atarafi alaakhar labadii qof oo midba midka kale xuquuqdiisa jahli kaga jira ama labadoodaba ay jahli kaga jiraan ama mid ka mida uu jahli kaga jiro labadan qof heshiis bay galeen heshiiskii waxaa loo baahan yahay in la wada aqriyo si aan u saxiixo oon u tawqiiciyo si aan u waafaqo si uu heshiisku u ansaxo waxay muhiim ah in qof walba heshiiska uu aqriyo waa qodob muhiima ah weeye markii ay gabadhu garan weydo xaqeeda ninku garan waaye xaqiisa labadooda xuquuqda ay jahli kaga jiraan diin ahaan shaki waxaan ku jirin reerkaa khalad baa ayaa ku imaanaya waana waxyaabaha ugu waaweyn oo reeraha dumiya waa aljahlu bixuquuqi tarafi alaakhar waa inuu qofba qofka kale xaqi uu ku lahaa oo horta jahli kaga jiro imaa jahli inuu kaga jiro aw yatajaahal ama wuu og yahaye wuu iska dhegatirayaa oo wuu iska indhatirayaa oo wuu ismootinayaa oo wuu ismoogamoogaysiinayaa oo wuu isgara marinayaa ma doonayo xaqiiqada iyo xaqa qodobkaasna waa qodob muhiim ah haddee tafaasiil fara badan buu leeyahay qodobka saddexaad oo reeraha burburka ku keena labadaa qodob kadib waa tabaayunu shakhsiyaad labadii qof oo sidoodaba dabeecad ahaan kala fog qaabka ay ku soo kala koreen oo kala duwan wabittaali ayaga oon marna ka wada hadlin maadaama oo aanu bii'o kala duwan iyo reero kala duwan aan ku soo barbaarnay aan isbaranno oo aanu wada fadhiisanno oo dabeecaadkaaga kuwa wanaagsan ii sheeg dabeecaadkaaga kuwa xunna ii sheeg waxaad jeceshahay ii sharax waxaad neceb tahay warqad iigu qor waxaad dhibsanayso ii balballaadhi oo ii faahfaahi ayadoon marna laga wada hadlin ayaa laba qof oo laga yaaba mid inuu ku soo koray gaajo iyo rafaad mid ku soo koray colaad iyo xabad mid ku soo koray barwaaqe iyo bashbash mid ku soo koray caafimaad mid ku soo koray cudur mid ku soo weynaaday hooye iyo aabbo la kala hayo mid ku soo koray hooye iyo aabbo beer janna isu ah labadii qof marka laysu keeno mid walba tasawur iyo aragti iyo faham ayaa qalbigiisa iyo maskaxdiisa ku rajis garaysan oo ku jira ii sheega labadan qof haddayna wada fadhiisanin oo aynan isfahmin oo waxaan ayna meel wada dhigin siday isku afgaran karaan idan qodobka saddexaadna waa qodobada ugu waaweyn oo reeraheenna xaqiiqatan dumiya marka laga reebo jahliga xuquuqda qof walba midka kale xaqa uu ku leeyahay markii laga soo tago oon la garanaynin waa tabaayunu shakhsiyaad yacni namatu xayaatihim sida ay ku soo noolaayeen baa kala duwan mana doonayaan thaqaafo iyo caqli iyo garasho iyo mas'alo waaqici ah intay u fikiraan ma dhahayaan horta isma naqaanne eh bal kow soo fadhiiso qodobkaana waa qodob khatar ah. waxaan idinka codsanayaa banaatu tayibaad ilaahay tayibaad ha idinka dhigee inaad qalimo iyo buugaag intaad soo qaadataan inay gabadh walba meesha u daran inay dhahdo aleelahay aniga asbuucan qodobkan baan tijaabinaya asbuucan ama bishan qodobkan baan tijaabinaya aniga qodobkan buu dhib iga haystaa qodobada aan sheegayno kulli dadka ma wada haystaan anigan bay i haystaan qaybo ka mida reerkaygay haystaan qaybo ka mida waa insaan baan nahay oo bashar baan nahay oo malaa'ig ma nihin laakiin waxaanu u baahan nahay qof walbow qalin iyo warqad hadda soo qaado rajaa'an kadibna qodobada aan sheegi doonno waxaad adigu dhahda a ahey ah, aniga kan waan ku fiicnahay iyo xagga dhig alla aniga kanaa iga maqan alla waa midkan midkan reerkayga duminaya war ileen xanuunku war ileen khilaafku war ileen buuqu war ileen jiradan war ileen awlaadda iga sii cararaysa iyo raaxa la'aanta iyo deganaan la'aanta iyo sakiina la'aanta xasilooni la'aanta ileen waaba qodobkan baa iga maqnaa alxikmatu daallat lmu'min mu'minka xikmadda meeshuu ka helaba waa qaataa qodobka saddexaad hoosta ka xariiqda qodobka afraad oo reeraheenna burburka ku keena oo in laga gudba u baahan waa almashaakil almaadiya waa mas'alada dhaqaalaha dhinacee imaa bukhli oo reero badan baa waxay u burburayaan gacan adayga ragga waa kow ya imaa tactiilulcamali ama bukhliga gabadhana wuu galaa laakiin ragga u badane midka labaad qaybta labaadna ninkiiba shaqo oo ma dareerayo haddee ninkii hadduusan shaqaynaynin allana uu yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa qawaamadu say u imaan kartaa see la isu qadarin karaa see la isu ixtiraami karaa odaygu ha ka baxo guriga oo ha soo shaqeeya ragga waxaan u sheegayaa ragga waxaan rabaa inay dhaga caafimaad qaba wax ku maqlaan qalbi wax weelayn karana ay wax kuay ku weelaystaan mahma aad reerkaaga u shaqayso sharaf baad leedahay mahma aad guriga ka baxdo oo aad reerka dakhli soo geliso ilmahaa ku maqlaya hooyadaa ku maqlaysa dadkaa kuu ducaynaya dhexdooda dadka dhexdooda sharaf baad ka yeelanaysaa khilaafaadka reeraha yaraanaya li'anna nin waajibkiisii u qumaya ayaad mashaakilka maadiga ah dad buu ka haystaa bukhli iyo bakhaylnimo reerahooda u burburay dad bay maadadu ay ka burburisay dhinaca shaqola'aanta midda saddexaad israaf almashaakil maadiya israaf xadgudub dahabka soo baxa iyo daaha soo baxa iyo fadhi carbeedka soo baxa iyo tvi-ga hadda soo baxa iyo telefoonka soo baxa haddii maanta dhan lagu mashquulo haddii maantao dhan lagu mashquulo reerkii xoolihiisii way daadaadanayaan idan saddexdaa qodobba mashaakilaad baa wuxuu ka haystaa reeraha haddaba caawa anu talaan idiin wadaa ku saabsan mas'alada maaddada iyo dhaqaalaha dadka ay dhib ku haysow labada isqabaa intaydan burburin taladan qaata talada maxay tahay qalin iyo buug baad soo qaadanaysaan dhaqaalaha idinsoo gala baad qoraysaan inta idinka baxda baad qoraysaan oo maxaa la yidhahdaa wixii ijaar iyo wax la midka ah waxaad qoraysaan wixii sadaqa loo baahan yahaad qoraysaan waxaad qoraysaan wixii mustaqbal caruura baad qoraysaan waa dhammaatay noloshu saasay ku socon maxaaba la yskaga hor imaanayaa marka koowaad hadday labadii qof ay dhahaan war lacagtan baana soo gashay alxamdu lilah guriga ijaarkiisu waa meeqa korontadu waa meeqa taleefanadu waa meeqa biilku waa meeqa masaajidada iyo meelahan ka nahay xubinka xubnaha ka nahay waa meeqa yaa baahiduu daran baahidu daran tahay baahidiisu ma reerkaaga ma reerkayga yay daran tahay intaa kaa ha loo diro kaana intaa loo diro war maxaa noo soo hadhay laba kun baa noo soo hadhay oo karoon lacagta waddanka annaga ama kun dollar ama shan boqol oo dollar halkaas aanu aan gashanno waa wax laga la garanayo oo reerka uu ku socon karo laakiin hadday gabadhi dhahdo anaa dhaqaalahayga haysan ama ninkuu yidhaahdo anaa ahayn oo wax walbaan samaynayaa haddee reerku waa burburaya wax laysku waafaqsan yahay oo labadan qof ka dhexeeya oo heshiis ah ha la gaadho layskama hor imaanaya markaa qodobkaasna waa qodob runtii sharax dheer buu baahan yahay qodob walba asagaa muxaadara waa canaawiin waxaan aqrinaya waa canaawiin mid walba muxaadaro gooni saacado socon iyo koorsooyin u baahan qodobka shanaad waa kahratu al waa shaqada badan oo aan laysku caawinaynin shaqada badan ee guriga taalla oo aan laysku gacansiinaynin oo labadii qof laba qof oo shimbirta labadeeda garab noq isu noqonaya ma aha labadii qof mid baa maqan garab baa maqan weliba raggaa maqan cadliga marka laga hadlo oo cadaaladda laga hadlo oo ilaahay laga xishoodoo laga boqo inta badan boqolkiiba sagaashan wasiyaada caawinaadii raggaa maqan haweenkii waa diyaar carruurtooday rabaan inay dhaqdaan laakiin awey garab baa maqan qof berberay ahoo garab la'aana haddaba ma socon karaa waa maya saa daraaddeed guriga shaqada taalla ayadana waa in la qoraa sidii dhaqaalihii loo qoray odayga iyo islaamtu intay wada fadhiistaan ha dhaheen haye bal afar iyo labaatan saac shaqada noo taalla bal aanu xisaabinno maxaa yaalla xagga carruurta iyo geyntooda iyo soo qaadidooda xagga shaqada iyo biilka reerka xagga adeegga iyo wixii la cuni lahaa maxaa kale wax alla wixii shaqada guriga laga qaban lahaa hadday noqoto guriga nadaafaddiisa iyo sidii guriga loogu noolaan lahaa arrintaasi waa daruuri shaqadan badan hadday hal qof ku dhacdo reerkaa waa dumayaa arrintaa ha la ogaado kahratu lacbaa intaa haddana waxaa dheer oo isla qodobkayga shanaada oo culayska inuu hal qof ku dhaco ay u badan tahay halkaa qofna uusan awoodi karin wuxuu dhibku ku sii badanayaa si fiican u dhegaysta marka aan loo garaabin marka aan lagu gacan siinin marka aan loo cudurdaaranin marka aan loo ducaynin haa markaasuu culays labaad noqonayaa tusaale tusaalaha waxbaa lagu fahmaa waxaanu nidhi dumarkii buu culaysku ku dhacaa ninka caqliga badan calal aqal gabdhuhu maadaama ay masaakiin wallaahi ay yihiin wuuse saban karaa cala aqal oo markuu soo galo hadduu dhaho alla ma iga daashay alla xabiibtii ma iga daashay alla dhafoorkaagu maanta ilama fiicno waan ka xumahay aad ii cafi aakharo ha i qabsanin anigana intaasa wax kuugu maqnaa ee haddana ii fadhiiso haddana ii naso oo intuu musqusha geeyo oo si fiican ugu soo qabeeyo oo uu kareem u mariyo uu markaa sariirta intuu geeyo inuu markaasi masaaj u mariyo oo daalka ka bixiyo oo intuu la fadhiisto uu maanta sheeko uu ka dhergiyo oo uu ku ammaano oo uu yidhahdo cuntadan maanaad ii diyaarisay oo guriga nadiif nadaafadda maanaad ii samaysay oo carruurtan qurquruxda badani ma anaa dhalay oo sariirtan carafta badan iyo go-anna guriga ma noo yaallay barfuunkan aad marsatay tolow weli ma arkine ma samaduu ka yimid oo ma malaa'ig baa kuu keentay waxaan ragow idiin hubaa xataa gabadhu hadduu culayska intaa dhan u haystay ood intaa ku dhahdo wallaahi daalku waa ka baaba'ayaa xaqiiqo dhaba wey laakiin goormo ayuu daalku daal noqonayaa oo uu qofka daashanayaa oo uu reerka duminayaa oo daaqadda laga wada duulayaa waa goorma waa marka xataa la isu garaabi waayo odaygii duurka intuu galo mid fadhi ku dirir ku mashquulsan iyo mid intuu yidhi dac waan wadayaa waa wax fiicane goortii masaajidka waajibaadkii laga soo tegey la soo dhammaystay masjidkii iska sii dhex fadhiya maxaad ka qabani imow carruurtaada wax ka seexi oo carruurtaada wax ka cashaysii oo carruurtaadu markay seexanayaan qur'aan ku aqri ama buug yar u aqri ama la ciyaar ka farax geli intay xaasku soo qaqabaysanayso oo isku kaa qurxinayso adigu maxaa kuu diiday ilmahaaga in aad si fiican u habaysato waa wax la yaab leh oo aad iyo aad u cajaa'ib badan marka shaqada gurigoo hal qof ku dhacda murtida iga qabsada guryaha waxaa dumiya shaqada guriga iyo reerka u taalla oo culayskeedu uu hal qof qaado kii kalena uusan u garaabin kuna ammaanin una ogeyn xataa qodobkaas waxaan u malayn inaad hoosta aad ooga xariiqi doontaan oo aad dhihi doontaan qodobkaa anigu i haysta alla anigu i haystaa alla qodobkaa daawadiisa marka in la raadiyo weeye qodobka toddobaad oon islixaad baan u jeedaa cafar raalli ahaada qodobka lixaad oo aan isleehay reeraha dhaawac buu ku keenaa oo wuu burburiyaa waa tadakhulu alaqaaribi waalasdiqaa waa faragelinta qoyska gabadha ama qoyska wiilka ama saaxiibada gabadha ama saaxiibada wiilka oo reer dhisan farageliya way badan tahay arrintaa ogaada arrintaa waa arrin cajaa'iba weeye faragelinta qaraabadu reero badan baa ku dumay qaraabada waxaan leenahay waad mahadsan tihiin wiil iyo gabadh inaad isu dhisteene wax dhisa laakiin waxa duminina malaa'ig ma ahee ogaada way isqabanhayaane hayaane si wanaagsan u maamula way isdagaalayaane heshiisiiya way kala tegayaane isku soo celiya u duceeya ha habaarina ha kala caydhinina ee reerka dhisa saaxiibbadana wax badan reeraa badan baa saaxiibn saaxiibka xun ku duma wiilkii oo iska raaca dhallinyaro kubad baan la soo ciyaari xaggaan aadi xaggaan aadi gabadhi oo mataqaana ayadana aroos baan aadi xaggaan aadi kadibna reerku saaxiibkaa xun ayaa intuu dayaco marka hore raacitaankiisa ayaa talooyin qalloocan talooyin kharriban oo aan khibrad ku dhisnayn oon aqoon ku dhisnayn ayaa gabadhii la siin ama wiilkii la siinaya na saasaa la yeelaa ragga na wiilka saasaa la yeelaa wiilkiina waxaa lagu dhihi war saasaa la yeela warkeeda ha maqlin guriga maxaad u fadhidaa oo miyay ku sixirtay oo miyay ku jaanjaantay maxaad guriga inoogu dhex wareegaysanaysaa war nin baa taaya bax a ninkii la arko asagoo gabadhiisa gacanta haysta ilmaha la haya la ciyaaraya la dabaalanaya meelaha fiican geynaya la soo adeegaya la qoslaya waxaa leeyahy kii kii islaantii baa guri ku xirxiratay way jaanjaamatay talow miyay sixratay markii dhowr jeer saa loogu dhaga hadlo marka dambe asagii baaba afkiis ka soo bixi anugu waan baxaya oo xaggeed socotaa haddee nimanka ila egba mataqaanaa ii e keen way bannaankay joogaan taa masaladaasi waa saaxiibada khatarta ay reeraha ku yihiin qodobka toddobaad cadamu annadari ila almaxaasini waaliijaabiyaat ayadoo on la fiirinin qofkan muxuu bositive leh oo wanaaggiisa iyo xumaantiisa wanaaggiisa iyo dhacdhaciisa wanaaggiisa iyo gaabintiisa wanaaggiisa iyo khaladkiisa wanaaggiisa iyo gefkiisa oo aan laysu miisaamin bimacnaa qof hal il wax ku eegaya uu qofkii noqdo oo waa maxay wuxuu eegayo wax alla wixii xun unba asaga muhiim u ah oo wanaagba lama wanaagba lama tusayo wanaagba ma arkayaba ninkii waxaa laga yaabaa gabadha inuusan wanaaggeeda arkayn gabadha waxaa laga yaabaa ninkeedu inuusan wanaagga wanaagga u lehay inayna arkayn marka maxaa la xoojinayaa waxaa la xoojinayaa insaanka iyo daciifnimadiisa iyo dhecdhaciisa taasaa laga ugaadhsanayaa waa la ysku darayaa waa la ysku biirinayaa kadib bay maxaa la yidhahdaa waxay ka dhigayaa qumbulo dhan oo hal mar qaraxda kanaad yeeshay oo kanaad samaysay oo kanaa samaysay oo maxaa garab socday oo wanaag ahaa innaba lama eegayo waxaan u malayn qodobkaa laftiisu waa qodob in badan reeraheenna dhaawaca bal asagana hoostaa laga xariiqo qodobka sideedaad alkhayratu shadiida masayrka xadgudubka badan masayrka xadgudubka xumbaarsan maxaan ka wadaa masayrka xadgudubka xumbaarsan masayrku waa anwaac masayr wanaagsan oo xumaanta laga masayro macsida laga masayro qofka aad u masayrto wanaaggiisa iyo khayrkiisa waa masayrka wanaagsan laakiin masayr xun baa jira oo reeraha naga dumiya masayrkaa raggana waa galaa dumarkana waa galaa dumarkana qaab buu u galaa raggana sibuu u galaa mid walbana waa madmuun weeye hadduusan ahayn kii shareecadu ay ay xadiday muxuu keenaa marka ilaa fuqdaani fiq inay labada qof isku kalsoonaan waayaan humma intaa kadib shaydaanka albaabadiisii baa marka furmaya alkhayra shadiida masayrka caqiimka ah ee mandhalayska ah ee aan wax dhalaynin een muhmirka ahayn ee wax burinaya wax baabi'inaya ee wax duminaya asagana wuxuu ka mid yahay raggana waa galaa saa sheegay dumarkana waa galaa qodobka sagaalaad cadamu liltizaami bima qarara asharcu fii cilaaji almushkilaati azawjiya haddii la iskhilaafo oo aan loo marin waddadii uu sharcigu yidhi waxa lagu xalliyo haddii la iskhilaafo waa bashar waa bini aadam ma jiro guri xataa gurigii nabi moxamed sal ly slam iyo xaasaskii nebi maxamed calai salatu salaam ma jiro guri adduunyada saaran oo aan khilaaf soo marin laakiin harkii khilaaf uu dhaco oo loo celiyey aanka fa in tanaasactum fii shay farudduuhu ila allahi waarasuul haddaad ismaan dhaaftaan alli iyo rasuul uu celiya wada fadhiista oo wada hadla wada hadla gacmo gel jiro hoos baa loo dhaqaa sharciga u celiya war arrintan aanu na dhex taalla bal aan qur'aanka iyo sunnada u bandhigno ma naqaanaa waa jahligii hore een soo sheegnay ma naqaana soo ma aha aan u bandhiganno culummada iyo cidda cilmigan iyo aqoontan ilaahay uu hibada u siiyey kadibna aan ku go'no waa qur'aan iyo waa sunne eh wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allaahu wa rasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyara amar ma lihid khiyaar ma lihid mar haddii alla iyo rasuulkiisa ay amarku siiyeen laakiin marka la iskhilaafo oo qof walba hawadiisa soo ma ogidiina hal arrin oo la yaablaa idiin sheegi oon u malay inaad igu waafaqi doontaan haddaad iskhilaaftaanna dhib badan iguma hayso oo waa maxay maanta qofka labada qofa isqabta markay iskhilaafaan qof walba asagaa isla saxan ko maxkamadda wax qaadaysana waa asaga labo maxkamadda xugunka ridaysana waa asaga waa saddex intaba asagaa isku qancin in laga khaldan yahay markuu isku qanciyana tawqiic iyo saxiix buu saarayaa laakiin hadduu qof walba dhihi lahaa talow arbi aakharo wax ku soo raacaan hadduu qof walba dhihi lahaa oo uu dhihi lahaa walaalow anaa kaa khaldan oo uu tanaasul samayn lahaa oo uu macnaha sabarka garan lahaa oo sabarka ajirka ka dhalanaya garan lahaa oo wanaagga badan ee laysu soo galay walaa tansaw alfadla baynakum uu garan lahaa maanta xaaladdeennu sidan ay tahay way ka duwanaan lahayd marka waa in sharciga loo celiyo haddii la iskhilaafo waa in sharciga iyo dastuurka ilaahiga ah waa in loo celiyaa sidaa daraaddeed oo markii la iskhilaafo maxaa dhaca waxaa dhaca markiiba waxaa ku soo degdegaya qofka ama wiilka ama gabadha ama ninka markay mishkilad dhacdo markiiba maskaxda maxaa ku soo dhaca mataqaanaan suu'u dhan haa mala xun qof walba qofka inuu mala xun u maleeyo humma wax kaloo maskaxda ninka ku soo dhaca ma jiro oon ahayn ifur gabadha maxaa ku soo dhaca ifur waan ku furayaa dhe cafan gabadha waxaa ku soo dhaca ifur horay muxaadaran u dhigay la yidhaahdo ifur waa ifaham ninkina waa furay su-aal baan rabaa inaan naftayda iyo walaalahay weydiiyo khilaaf hadduu dhaco maxay gabdhuhu u dhahaan ifur waay inaan ogaadaan rabaa soo ma jiro adigoon furitaan dalbanin in wax la xallin karo in la fadhiisan karo in la niqaashi karo in la isqancin karo in laysu tanaasuli karo ma jirto gabdhuhu ha joojiyeen ifurtan badan ragga qaar badan oo juhalo ah oon waxba garanaynin ayaa gabadhii ifur markay dhahdo hore ka furaya xog ogaal annaga ah wax badan oo ka mid a ah. ha la joojiyo mas'aladan ifur ogaadana caawa gabadhaan ogayna hadda ogow gabadha ninkeeda ifur dhahda dhahdaa sabab la'aan sharci ah oo reer ku dumi karo aafimad weeye way dambaabaysaa idinku biyo la cabayaad ka dhigateen ifur ifur ifur biyo la cabaya ma aha waa mas'alo diini ah xugun baa ku tacalluqa ifur waa xaalad adag waay wa aakhiru dawaa alkay daawo waxaa ugu dambeeya dab la laysku dhejiyo waa ifur ninka markaad ahdo macnaha aan kala tagna weye aan kala baxna weye kala bax kitaabka qaba na kala kace weye waa intaa wax meesha ku jira maxaa faa'iide marka joojiya furitaanka badan aad dalbanaysaan xal kale raadiya nimankana waxaan leehay dalqadda aad gabdhaha ku handadaysaan waan ku furi hadda saa weeye eli weydo waan ku furi jooji nin rag ah haddaa tahay ka jooji gabadha muslimadda ah walaashaaba ma aada jeclaateen in handadaada lagu sameeyo qodobka tobna qodobkaiyo tobnaad reeraheenna waxa ugu badan oo dumiya addunuubu waalmacaasi wa cadamu alitisaali billaah waa dunuubta la dhex dabaalanayo fadayl bnu ciyaad wuxuu dhihi jiray raximahu llah inii la acsi illaaha ilaah baan ku caasiyayaa fa ajidu daalika fii khuluqi daabbatii wa imra'atii wuxuu yidhi ilaahay baan ku caasin markaan dembi galo waxaan dembigaa ka dareemayaa aniga xayawaanka aan markaa isticmaalo een fuulo ee geela ama riti ama dibi ama wixii lamidka ama faras hadda innaga booskeenna gaadhi iyo xaaskayga dabeecaddeeda oo isbeddeshay ma og tihiin reero badan waxaa dumiya macsida guryaheenna ka buuxda hees baad dhegaysanaysaa maanta dhan filin xun baad daawanaysaa caawa dhan aroos la qaawan yahay baa shanta subaxnimo ka imaanaysaa maalan ninkii waxaa weeyaan mukhadiraadkiibuu isticmaalayaa buu cunayaa sigaarkii buu cabbayaa hadduu doono khamre iyo xashiish buu ku darayaa war dunuubtan iyo macaasidani reeray dumiyaan haddana salaadda laga tegay ka waran reer dhan oon salaad tukanaynin ma og tihiin reero badan oo soomaaliyeed oo caaw oo qaylyaya ninkiibaa saa i yeelay naagtibaa saa i yeeshay ninkiibaa saa i yeelay islaantaa saa i yeeshay ma ogtihiin sababka koowaad inay tahay in aslanba guriga laga tukanin guriga lagama tukado cibaadana ihtimaam lagama siiyo wax alla wixii macsi oo shaytaan ana guriga waxaa weye si loo doonaa loo qastaa laysma khilaafayo lama kala tegayo lama kala fogaanayo reerkan shaytaan ma soo dhexgelayo haa qodobka waa qodob muhiim jiddan haddaan doonayno marka reeraheennu inay noo dhisnaadaan waa inaan guryaheenna iyo lafaheennaba aan xumaanta iyo macaasida labada dhinaca macsi la galo iyo waajib laga tago labadaasi u qaybsamaan waajib laga tago iyo xumaan la galo haddii aan ku dhacnana markaaba aan towbad aan u degdegno qodobo aad u badan baa ii qoran inaan idinku dheereeyeyna waan u malaynayaa laakiin aan si sariica u boobsiiyo biidni illaah qodobka koyo tobnaad qodobka labayo tobnaad waa qodob muhiim ah oo reeraheenna dumiya ihmaalu ljaanibi alcaatifiy waalghariiziy litaraf alaakhar sariirtii oo aan xaqii loogu talagalay aan loo wada gudanaynin xaqi loogu talagalay waxay ahayd labada qof wuxuu alla subxaana wa tacaala iskugu banneeyey inay xaaraamta iskaga ilaaliyaan oo ay shahawaadka xalaal ku wada gutaan oo kan baahidiisu uu ka kale uu dhammaystiro hadaf bay ka mid tahay sariirtu waa qayb muhiim ah nolosha sariirtu waa qayb muhiim ah wada jirka sariirtu waa qayb muhiima caafimaadka sariirtu waa qayb muhiima isku soo dhowaanshaha haddii labadii qof mid uu waayo ama sidii loogu talagalay ee baahidoodu ay ku gudan lahaayeen ay aynan u kala helin waxaad ogaataan reerkaasi wuu dumi wuxuu u dumi xuquuq dhan baa maqan oo la dhaho xuquuqda sariirta waa raqodob muhiima weeye qodobka saddex iyo tobnaad nacam qodobka saddex iyo tobnaad ee reeraheenna burburiya kahratu allawmi waalcitaab guryaheenna waxaa ka jira boolis boolisnimaa guryaha yaalla boolisnimo boolisku waa nin amar iyo canaan iyo qaylo akaa awe naxariisti ha guryaheenna maxaa u diiday ibtisaamada iyo qosolka iyo muusoodka iyo weji furfurnaanta iyo dabiicad macaanka iyo isu tanaasulka iyo wadatashiga iyo isu sabarka maxaa u diiday inaan dareenno qofka kula nool waa walaasha waa hooyada waa habaryarta qofka kula nool waa aabbaha waa adeerka waa walaalka yaa yidhi qaylada iyo buuqa iyo digdigta waa inay guryaheennu ka jiraan sidaa daraaddeed waxaabad mooddaa in waardiye layska hayo guriga aan buuq iyo qayle ka jirin guriba ma ahaba kahrat allawm walcitaab waalnaqdi alcaqiim annaqd kanaa tahay oo kanaa tahay oo kanaa tahay oo kanaa tahay may adiguna sidan baa tahay sidan may arigu saas maaha waxaa farqi u dhexeeyaa nasiixo iyo qofka inaad wanaag u sheegto wa bayna anaqdi alcaqiim iyo inaad qofka eber ka dhahdo eber ka dhigto ood baabi'iso oo aad ka soo qaaddo qof aan waxba ahayn wax ma yaho wax matiid aad dhahdo aad gabadha dhahdo maxaad tahay adugu maxaad qabataa adugu tanaa tahay araajaa tahay noocan baa tahay adiguna sidan baa tahay sidan baa tahay war laba qofoo isqabta waxaa kuma wada hadlaan naqdigaasi waa naqdiga iyo canaanta iyo bahdilaadda ay isku hayaan lamaanuhu waa waxa reeraheenna burburiya weya ma laysu duceeyo ma laysu duceeyo ma lays ammaano waay ma aa okyaalo qurux badan laisu gashado ma cuntada laysku ammaano oo shaqada laysku ammaano oo gogosha laysku ammaano oo nadaafadda laysku ammaano oo shaqo wanaagga laysku ammaano oo qofka wanaag sameeye la abaal mariyo oo kor laysu qaado oo moorka laysu dhiso oo laysu naxariisto ma laysu naxariisto oo la oo deganaan iyo itmi'naan iyo xasillooni guriga muu ka muuqdo may lama yeelayo qaylo iyo citaab buuq iyo qaylo qodobka afar iyo tobnaad khiyaabu alxiwaari watashaawur wada hadal baaba meesha ka maqanba sideedaba wax la yidhaahdo idaaratu fanni alkhilaaf war dhib hadduu dhaco see looga baxaa see loo wada hadlaa fannu idaarati alkhilaaf labada qofee isqaba waxaan ku talinayaa caawa intay dhegaysanaysa iyo intay dhegaysan doontaba in labada qofee isqabta ay soo qaataan koorsooyin la xidhiidha la xidhiidha qaabka hadduu khilaaf dhaco loo xalliyo fannu idaarati alkhilaaf ayaa la yidhaahdaa fannu idaarati alkhilaaf hadday kaariso dhacdo oo ay dhib dhacday macnaheedu in la kala tegay ma ahaa waa in la wada hadlaa qur-aanka meequu xiwaar ka hadlay qur-aanku meeqo ayuu xiwaarka noo sharxay atashaawur waa in la wada tashado qodobkaa waa qodob muhiima ah. xiwaar muqnica ah waa in la helaa qodobkaana waa qodobka shan iyo tobnaad qodobka lix iyo tobnaad cadamu tanaasul waa ayadoon laysu tanaasulin qof walba uu mara ku dheg u noqdo mara ku dheg yaan lagaa adkaanin yaan lagaa raynin yaan lagaa dood badinin yaan lagaa caybadinin yaan hoos laguu dhigin is adkee haye adna is adkee adna is adkee haye maxaa ka dhalanaya laba is adkays inaan laysu ysu tanaasulin oon laysu sabrin cajiib waay hadda waxaano dhan tusaalooyin badan baan ka bixin lahayn wakhtigaan la lagatamayaa qodobka lix iyo tobnaad waa kaa qodobka toddobiyo tobnaad cadamu ta'ani deganaan la'aan cadamu ta'ani deganaan la reerkiiba ma deganaba wax yar hadduu dhaco waata gabadhii fur wax yar hadduu dhaco ninkii wuxuu leeyahay gabadh yahay waxaan baa tahay waaba kugu khasaaray ah, waaba kugu khasaaray ata'ani ta'ani iyo deganaan oo aniga hadda ka hor nidhi nin bay xaaskiisa ku tiri ifur aad bay u cadhaysnayd warqad buu soo qaaday min fulaan ibni fulaan wuxuu yidhi waxaan makhraati ilaahay gelinayaa inaan ku jecla qof dumar oon kugu doorsanayan inuusan jirin warqaddii intuu u laalaabuu siiyey in la furay mooday akhiiran markii dambe maxay ogaatay haddee inaan la furin yaan la degdegin oo dumarkowna degdega joojiya raggowna degdega joojiya war degdeg ha la daayo ta'anigu waa wax muhiima waa qodobka lix iyo tobnaad qodobka sideed eh, iyo toddobiyo tobnaad weeye qodobka sideed iyo tobnaad addarbu waalqahr gacanqaad reero badan waxaa dumiya qaad xaggey joogaan markays gacan qaadayaan yaa ku yidhi waa laysu gacan qaada xaggeed ku argtay nabigu sal ly slam markuu aayadda fasiray wadribuuhunna darban hayra mubarix waa wax aan dhiig ka keenin lafna jabinin muxuu yahay waxaa culammada markay ugu tafsiir badan cumaamada fiideeda bay dhaheen waa waxaan waxba ahayn waa waxaan waxbaba ahayn in la isdilo nabigu wuxuu yidhi kuwa dumarka dila akhyaar ma aha a laysuu haaulaai laysuu biakhyaarikum dumar ragga dila oo gacanqaadka yaqaanana waanu aragnay marka gacanqaadka la wareero badan baa ku dumay kaa qodobka sideed tobnaad qodobka sagaaliy tobnaad altahdiid waxa loo yaqaana cagajuglayn xagga ninka waan ku furi ama xagga gabadha ee fur qodobka labaatanaad digtaatoriyatu rajul amar ku taaglaynta ninka iyo naxariis la'aanta ninka iyo waa a iyo madaxadayga dumarka qodobkaas hoosta ka xariiqa reeraheenna waxaa burburiya digtaatoriyatu rajul ninkii odhaya anaa nin ah waa la ogyahay yaa kugu haysta ninnimadaada cidna kuguma haysato laakiin yaa ku yidhi nin aan naxariisanin xaggeed ku artay soo nebi maxamed kuma deenaysa alayhi salat slam dumarka waxay ka calacalayaan naxariis la-aan war dumarka u naxariista ilaahay baa idiin naxariisanaya irxamuu man fi alard yarxamkum man fi asamaa naxariista naxariista anaa nin ah anaa nin ah anaa nin ah anaa nin ah war waxma tarayso ninna cidna kuguma haysato iyo madax adayga dumarka dumarkiina waxba ma maqlayaan madaxoodu waa dhagax madaxoodu waa dhagax dumar in badan oo ka mid a nabigu sal ly slam waa kii lahaa haweeneyda hadday shanta waqti tukato bisha ramadaanna ay soonto eh, xubinkeeda tarankana zinada ka ilaaliso ninkeedana ay ateecdo madax adaygeedaa la ogyahay walidaalika nabigu sal l sl waa kii lahaa haddii wanaag loo sameeyo in badan waxay leedahay goormaan wanaag arkay oo madax adaygay ka midta kufraanu nicam marka dictaatoriyatu arajul wa cinaadu lmar'a madax adayga dumarka iyo amar ku taaglaynta ragga qodobka waa qodobka labaatan qodobka oo labaatanaad ataxqiiru wa qatlu shakhsiya qofkii oo qofka kale bahdila oo hoos u dhiga oo wax wax aan ka soo qaado qof aan waxba ahayn ka soo qaada qodobka iyo labaatanaad alxuruubu uma alhijra qaxootinimada waxaa reeraha burburiyo qaxootinimo wax la yidhaahdo inaad waddan la-aanta oo aad soo qaxday qof soo qaxay oo soo baaba'ay maba jiri karaba saas daraaddeed alxuruubu uma alhijra waa qodobka ko iyo labaatanaad qodobka labiyo labaatanaad alkhilaafaat wanisaacaat lmustamira reeraha muranka joogtada ah eeba shaqada u aba haddaan la murmin waxaa weeyaan maba soconayo waa in la murmaa qodobka waa qodobka laylaatanaad qodobka labaatan iyo saddexaad alzawaaju hayru naadij yacni waa bis guurka asagoon dhallinyaradu ayna bislaanin oyna mas-uuliyadda fahmin guurka isguursanayaanna burburkaas baa ka dhacay waa labaatan iyo saddex labaatan iyo afar zawaajulmaslaxa guurka loo yaqaano guurka maslaxada guurka maslaxada guurka loo yaqaan nin baa ramadaan soo gelay markaasuu nin ramadaan baa soo galay maadaa joogi kara bal islaan xagga mid baa raba wuxuu ku dhihi sheekhow islaan sideed caruura leh lacag badan bay qaataa saddex biloodkii sheekhu taasaan rabaa taaha la ii raadiya waa zawaajulmaslaxa maya basaboor bay wadataa way dhoofidaysaa waa zawaajulmaslaxa zawaajkaa guurka noocan ee maslaxada ama ay gabadhu ayadu maslaxa ku gasho in badan oo ka mid a ah reerkaa waa burburayaa zawaaju shahwa guurka aan mas-uuliyadda ku dhisnayne shahwada yani shahwo daraadee la isu guursado guurkaana waa dumaya waa isku qodob iyo zawaajka la yidhaha zawaajka duulduulka wadaad baa meel ka gabarh ku guursan muu furaya mid kaluu guursanaya mid kalaa guursanaya mid kaluu furaya waa zawaaj aan loo min zawaajka duulduulka la dhahaa eh, qodobka labaatan iyo shanaad waa zawaaj zawaajka lagu qasbo qofka lagu qasbo qofka a ah waa la qasbayaa qofka gabadhi nin bay guursan walaalkaa inaad keento nin ku keenta baa lagu lehay ama ayadiibaaba nin ay rabin lagu qasbaya ama wiil walaalkeeda baa la dhihi qasab ku keen reerkeeda waa ka burburaya qodobka kale iga tiradii idinkaa xisaaban doona ashukuuku bayna azawjayn labadii qof oo mar walba shaki uu ka dhexeeyo qodobka kale cadamu qiyaami almas-uuliya ayadoon mas-uuliyaddii ilaahay ugu talagalay reerkaba uusan la imaanin aad bay u fara badan yihiin runtii qodobada aan isleehay waa reeraha way burburiyaan laakiin intaa ka badan hal xisad weeye afartan iyo shan daqiiqo waa hal xiso macallin intaa unbuu hadli karaa ilaahay waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala inuu reeraheena noo xifdiyo noona ilaaliyo codsigii aan haddaa idinka codsadayna waa maxay qof walba meesha u daran ee reerkiisa xanuunka ka haysata inuu si gooniya u daaweeyo ayada iyo zawjkeedana intay cajaladan qaataan ay isla fiirsadaan biidnillaahi tabaaraka wa tacaala ay tadbiiqiyaan wajazaakuna allahu khayran wa wbaaraka allahu fiikum wa uxibukum fi اllah wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu